alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualif raximah اllahu tacaala fasl waama dana waأkhwaatuha fainaha tadkhulu bacda istayfaaءi faaciliha calى اlmubtada'i wاlkhabr fatanصibhumaa calى anahumaa mafcuulaani laha wuxuu sheekhu leh raximah اllah faslu ay haadaa faasilu mid wax kala faslinaya wax kala saaraya weeye wa amaa danna wa akhwaatuhaa danniya walaalaheed fa innahaa danniya walaalaheed tadkhulu waxay gelaysaa bacda istayfaa'i faacilihaa ay bacda akhdi faacilihaa faacilkeedii markay qaadato kadib waxay gelaysaa cala almubtadayi mubtadihii iyo walkhabari khabarkii bay gelaysaa fa tansibuhumaa way nasbinaysaa waxay ku nasbinaysaa calىa anahumaa mafcuulaani ay calaa kownihimaa mafcuulayn inay yihiin laba mafcuul mafcuulaankaasoo lahaa danno iyo akhawaadkeeda u sugnaaday wahiya hiya daniya walaalaheed nowcaan laba nooc weeye axaduhumaa midkood afcaaluquluubi afcaaluquluub baa la yidhaahdaa wahiya afcaaluquluubkaasi danantu weeye waxasibtu weye wakhiltu weye wara'aytu weye wacalimtu weye wazacamtu weye wajacaltu weye waxajawtu weye wacadadtu weye wahab hab wey wawajadtu weye waalfaytu weye wadaraytu weye watacalam oo bimacnaa iclam a ah weeyaan halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah ullah nawaasikda baabkii ugu dambeeyey baabu nawaasikh qeybtii ugu dambeysay ayuu halkan bilaabayaa sheekhu raximah ullah qeybtaas waxaa weeyaan danna wa akhawaatuhaa danna wa akhawaatuhaa waa wada afcaal dhammaantood camalkooduna waxa weeye ismigii mubtadihii iyo khabarkii inay labaduba nasbiyaan waxayna u nasbinayaan inay markaasi ay ka dhiganayaan laba mafcuul inay ka dhigtaan ayay markaa u nasbinayaan laakiin waxaa ka horeysa awalan inay qaataan faacilkii waa meesha uu tilmaamayo fainaha tadkhulu bacda isteyfaai faaciliha alisteyfaa bmacnaa alakd faacilka markay qaataan kadib mubtadihiina waxay ka dhiganayaan mafcuul awal khabarkiina waxay ka dhiganayaan mafcuulu haani labaduba markaasi way nasbinayaan kadib wuxuu tilmaamay sheekhu raximahullah afcaashaas in laba qaybood loo qaybiyo laba qaybood in loo qaybiyo qaybta koobaad afcaalulquluub baa la yidhaahdaa afcaalulquluub waxaa loo leeyahay qalbigay ka soo fulaysaa qalbiga ayay kasoo fulaysaa yacni xubnaha wax laga samaynaya maaha dhammaan qalbigay kasoo fulayaan danantu waan maleeyey xasibtu waan maleeyey waa male waa yaqiin ayay markaasi u qaybsamayaan xagga macnaha marka la eego afcaashani waxay u qaybsamayaan saddex qaybood bay u qaybsamayaan xagga macnaha marka la eego saddex qaybood bay u qaybsamayaan qayb waxay tusinayaan yaqiin maxdi ah yaqiin maxdi ah ayay tusinayaan qaybna waxay tusinayaan danni maxdi ah qaybna yaqiinti iyo daniga way wada tusinayaan laakiin yaqiintay u badan yihiin qaybna labadu way tusinayaan laakiin daniga iyo malahay u badan yihiin afartaaba afar beyt ayaa lagu nadmiyey macaanidoodaas ثalaaثaة yaqiinuhaa lan yunkara wajadtu maxbuubii tacalam wadara وkhamsaة tufiidu rujxaana jacal xajaa wacad zacamtu habyaada kamal lidayni qad ataa ra'aa wacalima wadana khaala ma xasibtu fafhama wاlgaalibu اlyaqiinu fii ra'aa calim waliلhalaaثi bacda rujxaanin culim wuxuu tilmaamayaa yani xagga macaanida marka la eego afcaashani inay saddex u qaybsamayaan saddex ka mida yaqiin waxaan ahayn ma faa'iideeyaan yaqiinun bay faa'iideynayaan meesha lagu arkaba saddexdaas waxaa weeye wajada iyo tacallam iyo daraa saddexdaasi yaqiin bay faa'iideynayaan miaalada sheekh asaga inoo sheegi doonaa laakiin marka la fasirayo waxaad ohanaysaa wajadtu waan yaqiiniyey waad ku fasiraysaa ayib duriita waxaa lagugu yaqiiniyey tacallam yaqiini tacalam macnaa iclam yaqiini weeyaan marka wajada iyo tacallam oo macnaa iclam ah iyo daraa saddexdaasi waxaan yaqiin ahayn ma faa'iideeyaan markaad macnaynayso xadiid ha ku soo arooraan ama aayad ha ku soo arooraan ama yan markaasi gabay waxaad ku fasiraysaa yaqiin ayib shanna waxay faa'iideynayaan dhanni wa khamsatun tufiidu rujxaanan rujxaan macnaa dhanni buu jeedaa dhanni raajixa ayay faa'iideynayaan shantaas waxaa weeyaan jacala iyo xajaa iyo wacada iyo zacama iyo hab shantaasna waxay faa'iideynayaan dhanni waa jacala laba jacalaa jira waa midda ka mida afcaalulquluubka wey qaybta afcaal tasiirka waa arki doonaaye taas weeye jacala iyo xaja iyo wacada iyo zacama iyo hab oo iyadu amar ah shantaasna waxay tusinayaan dhanni ayay tusinayaan oo marka la fasirayo jacala wuu maleeyey zaydun qaa'ima jacala muxamadu zayda qaa'ima maxamed wuxuu u maleeyey zayd inuu taagan yahay marka laba mafcuul bay qaadanayaan ficilkaa jacala macnaa danna ayay noqonaysaa kadaalika ficilka wacada ah isaguna bimacnaa danna lagu fasirayaa wacada wuu maleeyey cadadtu waan maleeyey zacama wuu maleeyey waad ku fasiraysaa zacamtu waan maleeyey hab maleh ayaad ohanaysaa shantaa ficilna waxay tusinayaan dani bay tusinayaan qaybta dhiman marka laga saaro tacallam iyo daraa iyo wajada marka laga saaro jacalaya xaja iyo wacado iyo iyo habna laga saaro waa shan meela iyo saddex meel ah waa sideed weeye inta soo hartay waa shan shantaa soo hartay waxay markaasi u qaybsamayaan labaduba way tusinayaan labaduba way tusinayaan labaday tusinayaan yani yaqiinna way tusinayaan dhanina way tusinayaan waa sida dhanna waa sida khaala waa sida xasiba waa sida ra'a waa sida calima tii hore tacalam tanna waa calima shantaas dhan iyo yaqiin labadu waa lagu fasiraya dhanni iyo yaqiin danantu waan maleeyey ama waan yaqiiniyey waad ku fasiraysaa khiltu waan maleeyey waan yaqiiniyey xasibtu waan maleeyey waan yaqiiniyey calimtu waan maleeyey waan yaqiiniyey ra'aytu waan maleeyey waan yaqiiniyey baad ku fasiraysaa labada macno way aqbalayaan laakiin dhanna iyo khaala iyo xasiba saddexdaas malahay u badan yihiin male ayaa raajixa inay tusiyaan labada dambe ra'a iyo calimana yaqiintay u badan yihiin marka afcaashani waa afcaal quluubka xagga macaanida marka la eego afartaas uqaybsamayaan ficilka alfa ah inta badan naxwiyintu ma sheega laakiin mualifku wuu sheegay uu ku daray afcaalquluubka ayuu markaa ku daray laakiin aarka naxwiyintu ma sheega marka afcaalquluubkii waa qeybta hore waxaa inoo soo socota qayb labaadoo loo yaqaan afcaal tasyiir isagaa soo wada qaybtaas afcaal quluubkii ka bilaabaya markaa inuu miiaaliyo oo markaasi halhal u miiaaliyo ayuu markaa bilaabaya kadib baa wuxuu u gudbi doonaa afcaasha loo yaqaano afcaalu tasiirkii ayuu markaasi u gudbi doonaa wuxuu sheekhi raximah اllah waamaa danna waakwaatuhaa daniya walaalaheed fainahaa daniya walaalaheed tadkhulu waxay gashaa bacda istayfaa'i faacilihaa bimacnaa bacda akhdi faacilihaa faacilkeeda markay oofsato bimacnaa markay faacilkeeda qaadato kadib waxay gelaysaa cala اlmubtadai wاlkhabar bay gelaysaa fatansibuhumaa way nasbinaysaa daniya walaalaheed ayaa nasbinaya calaa anahumaa ay calaa kownihimaa inay yihiin mafcuulayni inay yihiin bay ku nasbinaysaa laba mafcuul mafcuulaankaasoo lahaa u sugnaaday daniya walaalaheed wahiya daniya walaalaheed nowcaan laba nooc weeye axaduhumaa mid ka mida afcaal اquluub weeye afcaal qulubna waxaa loo leeyahay liannahaa saadiraة can اlqalbi la can اljawaarix qalbigay ka soo fulaysaa xubnaha kama soo fulayso wahiya afcaashaasi danantu weeye markaan fasirayno danantu waan maleeyey waad ku fasiraysaa waan yaqiiniyan waad ku fasiri kartaa maxaa kala xadidaya waxaa kala xadidaya siyaaqa ay ku jirto jumlada ay ku jirto ayaa markaas kala xadidaysa in yaqiin loo jeedo iyo in markaa dan mala loo jeedo danantu waan maleeyey xasibtu waan maleeyey khiltu waan maleeyey ama danantu waan yaqiiniyey xasibtu waan yaqiiniyey khiltu waan yaqiiniyey wara'aytu waan maleeyey wacalimtu waan maleeyey ama ra'aytu waan yaqiiniyey calimtu waan yaqiiniyey labaduba waad ku fasiraysaa laakiin waxay u badan yihiin ra'a iyo calima waxay u badan yihiin yaqiin bay u badan yihiin zacamtu waan maleeyeyn baad ku fasiraysaa wajacaltu waan maleeyey waxajowtu waan maleeyey wacadadtu waan maleeyey wahab ma wajadtu waan yaqiiniyey wa alfaytu waan yaqiiniyey wa daraytu waan yaqiiniyey wa tacalam bimacnaa iclam yaqiini weeye alfa bimacnaa danna in lagu fasirana way dhici kartaa oo alfaytu waan maleeyey naxwu wa tacalam bimacnaa iclam yani tacalam iyo hab labadaas waa amar bilafdi اamr bay ku yimaadaan inta kale laakiin bilafdi اlmaadi mudaaricna way aqbali karaan laakiin hab iyo tacalam labadaasi amar bay ku imaanayaan tacalamna bimacnaa iclam ogow weeye naxu danantu zaydan zayd waxaan ku yaqiiniyey qaa'iman mid taagan danantu waa ficlun wa faacil taadaa faacilkii ah zaydanna mafcuul awal qaa'imana mafcuul haanigii wa qowl shaaciru wey gebya hadalkiis xasibtu tuqaa wljuuda khayra tijaarati xasibtu tuqaa wljuuda khayra tijaarati waxaa kaloo loo soo wariyaa ra'aytu tuqaa walxamda khayra tijaarati xasibtu waxaan ku maleeyey attuqa alle ka cabsi iyo waljuda waxbixin khayra tijaaratin tijaaro midka ugu khayrka badan inuu yahay baan ku ogaaday marka mowdican oo kale yaqiin bay noqonaysaa ilaa xasiba labada macnoba way faa'ideyneysay marka meeshan oo kale waxay noqonaysaa yaqiintii xasibtu waxaan ku yaqiiniyey attuqa alle ka cabsigii iyo waljuhuuda waxbixintii inay yihiin khayra tijaaratin ganacsi kuwa ugu khayrka badan inay yihiin baan ku yaqiiniyey xasibtu waa ficlu wa faacil attuqaa mafcuul awalkii weeye mansuubu calaamatu nasbi fatxatu muqadaratu calى aakhirihi waljuudana waa ku cadfan yahay waljuudana atuqaa waa ku cadfan yahay khayra mafcuul haanigii weeye khayra mudaaf tijaaratina mudaafun ilayhi wakhiltu camran shaakhisan khiltu camran camar waxaan ku maleeyey khiltu camran camar waxaan ku maleeyey shaakhisan inuu yahay mid markaa tegaya mid safraya ayaan ku yaqiiniyey khiltu camran camar waxaan ku yaqiiniyey inuu yahay shaakhisan mid safraya ama khiltu camran camar waxaan ku maleeyey shaakhisan inuu yahay mid markaa safraya khiltu marka labadu way aqbalaysaayo waa qeybtii labada macnoba aqbalaysay weeye laakiin waxay u badan tahay malahay u badan tahay khiltu ficlun waa faacil weeye camranna mafcuul bihi mansuub mafcuul awalkii wey shaakhisan mafcuul haanigii weeye marka laba mafcuul bay qaadanaysaa camar iyo cumar xaalatu nasbaha aakhirku waa isaga mid oo marka la dabdinayo la qorayo cumar iyo camar xagga xarakada awalka marka laga eego midna waa bifatxi اlأwali midna waa bidami اlأwali aakhirkana mid wow wataa midna ma wato laakiin xaalatu nasbaha wowga waa laga reeba camar laftiisa xaas nasbaha markuu joogo woga waa laga reebaa ayb marka caynka xarakadiis baa kala saaraya xaalatu nasbaha marka khiltutaadu waa faacilkii camran mafcuul awalkii weeye shaakhisanna mafcuul haanigii weeye wa qowlihi tacaalaa weeye inahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiba inahum yarawnahu waxay u maleeyeen gaaladu waxaa weeyaan cadaabkii inuu yahay baciidan mid fog wanaraahu waxaan ku yaqiininay inuu yahay qariiba mid dhow marka waa ra'aadii weeye labada macno way faa'iideyneysaa marka ta hore ra'aada hore bimacnaa danna weyan waxay u maleeyeen ina waa xarfu nasb watawkiid humta waa ismigeedii yarona waa ficil mudaaric wowguna waa faacilkii nuuntana waa calaamatu rafcihi hu mafcuul awalkii weeye baciidana mafcuul haanigii weeye bimacnaa danna waxay u maleeyeen weeye wanaraahu naraa waa ficil mudaaric faacilku waa naxnu طيب فعل مضارع مرفوع وعلاamة رفعه ضمة مqdرة على آkخر منع miن ظهور التacadر فاacilku waa ضميr نحن wey hud waxay noqonaysaa مفcuل أwلkii قaريibana مفcuل ثاanigii ayay markaa noqonaysaa marka labada macnaba way faa'ideyneysaa oo markaasi male iyo yaqiin ah ta hor waa male ta dambana waa yaqiin weeyaan wa qowlihi tacaalaa weeye fain calimtumuuhunna muminaat fain calimtumuuhunna haddii aad ku malaysaan inay yihiin muminaati muminaat inay dad ku malaysaan falaa tarjicuuhuna ilى اkufaar marka waa calima oo bimacnaa dhanaa weeye calima oo bimacnaa dhanaa weeye labada macno way faa'ideysaa calima eh, bimacnaa dhanno way noqotaa bimacnaa alyaqiinna way noqota bimacnaa dhani oo malaa way noqota bimacnaa alyaqiinna way noqotaa mowdican oo kale waxaa weeyaan oo bimacnaa dhan gabdhihii soo hijrooday haddaad ku ogaataan inay yihiin muminaat waayo inay muminaad yihiin de waa wax imaanku wax qalbiga ku sugan weeye wax qofku uu jasmin karo ma ahan yani hebel mumin miyaa mase maahan daahirkaas mooyaane waxa qalbiga ugu jira adigu ma ogid waxa qalbigiisa ku jira adu ma ogid hadday marka idiin muujistaan iimaan yani markaa daahiran falaa tarjicuhuna ila alkufaar gabdhaha soo hijrooday gaaladii ha u celinina marka calima macnaa danna weeyaan ayib calimtum tadu waa tumtu waa faacilkii weeye hunana wuxuu noqonaya mafcuul awelkii muminaatina wuxuu noqonaya mafcuul haanigii marka ficilka laba mafcuul ayuu qaadanayaa bimacnaa danayna noqonaysaa wa qowl shaaciri gebya hadalkiisa weye zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu dabiiban zacamatnii waxay ii malaysay zacama macnaa danna ayuun baa lagu fasirayaa bas zacamatnii waxay ii malaysay shaykhan sheekh bay ii malaysay oday bay ii malaysay walastu bishaykhin oday ma ihi inama shaykhu odaygu man cid weeye yadibu dabiiban yadibu tartiib socda dabiiban tartiib socod almashu alhanii yan socodka degan tartiibta ah oo qofku meeshuu adinka dhigayo iska eegayo kaasaa socodkaasaa dabiib la yidhaahdaa yadruju fi lmashi darajan ruweydan yani socod tartiiba ayuu soconayaa qofka markuu da noqdan waa lagu yaqaanaa inuu si tartiiba u socdo shaahidku waxaa weyaan zacama ficilkaas weye bimacnaa danno wey laba mafcuulna way qaadanaysaa zacamat faacilku waa hiya zacamat faacilku wuxuu noqonayaa damiir mustatir ah oo hiya weeyaan yadan waxa nuunta nunwiqaayo wa yadan mafcuulu bihi weye shaykhana mafcuulu haanigii weeyaan ayib walastu bishaykin waa laysa tadu waa ismigeedii bishaykina waa khabarkii jaari majruurkaas inama shaykhu waa inadiioo maa ay ka daba dhacday oo camalkii laga hor istaagay ashaykhu marka mubtad iska noqonaya mantaasna waxay noqonaysaa waa mawsuulo waa khabar inama shaykhu odaygu man cid weeye mantu waa mawsuul waana khabarkii ashaykh weeyaan yadibu waa ficil mudaaric faacilku waa damiir huwa weeye oo manta u noqonaya dabiibanna waa masder ama mafcuul muطlaq weeye jumladaasi yadibu dabiibanna waa siladii manta weeyaan mantaas khabarka dhacaysa siladeedii wey silaة mawsul la maxala min اcraab marka shaahid waxaa weeyaan ficilkaa zacmo ah oo laba mafcuul qaatay weeyaan ka hore waa ya-da ka dambana waa shaykhan weeyaan zacmatnii waxay ii malaysay shaykhan oday bay ii malaysay aلzacmu alqowlu bأna shaya calىa صifati qowla hayra mustanidin ilى wahuuq waa hadalka aan lagu kalsoonayn weeye zacma fulanu kada saasuu sheegtay saasuu sheegtay zacman laa yuwaafiqu اxaqa sheegasho aan xaqa waafaqsanayn buu ku hadlay weeye zacma fulanu waa la iska bimacnaa qaala waa loo isticmaalaa hadalka la naqdinayo baa haaliban loo isticmaalaa zacma fulanu kada falaysa alamr bikada hebel saasuu sheegtay arrinkuna sidaa maaha waa marka la doonaya qofka qowlkiisa in la bushiyo baa waxaa laga cabiraa zacma laakiin axyaanan iyadoon loo jeedin in hadalkiisa la buriyo ama wax laga sheego waa laska yihahdaa zacma sibaweyhi kada bmacnaa qaala sibaweyhi kada waa laska yidhaahdaa laakiin sida badan waxaa weeyaan in loo isticmaalo zacma bimacnaa saasuu sheegtay zacman laa yuwaafiq اxaqa sheegasho aan sida saxda waafaqsanayn ayuu markaa sheegtay ayb wuxuu sheekhu raximah اllah zacmatnii shaykhan sheekh bay igu sheegtay oday bay igu sheegtay ashaykhuna man istabaanat fiihi sinu waa qofka ay muuqatay da'diisu waxay leeyihiin min alkhamsiin ilaa aakhir acumri konton laga bilaabo ilaa markaasi cumrigiisa aakhirkiisa ayaa shaykhukhadu halkaas weeyaan walastu bshaykhin zacamatnii shaykhan sheekh bay igu sheegtay oday bay igu sheegtay walastu bishaykhin oday maihi inama shaykhu odaygu man cid weeye dibu qunyar socda dabiiban qunyar socod yani si tartiiba ninka qofka u socdo weeye wa qowlihi tacaala wey wajacaluu اlmalaa'ikata aladiina hum cibaad الraxmaani inaathan wajacaluu waxay u aamineen bimacnaa ictaqaduu wey jacala bimacnaa ictaqada lagu fasiraya waxay aamineen almalaaئikata malaaigta waxay ka aamineen aladiina malaa'igtaasoo hum ayaguba cibaad الraxmaan allaha raxmaankaa yani addoommadiisah waxay ka aamineen inay yihiin inaahan yani dumar ayay ka aminen marka ficilka jaclo ah laba mafcuul buu qaadanaya wowgu waa ismigiisi waa faacilkiisi almalaaikatana wuxuu noqonayaa mafcuul awalkii aladiina waa is mawsuulo waa sifo oo almalaaikata laga sifaynaya hum waa mubtade cibaad اraxmaanna waa khabarkii inaahanna wuxuu noqonayaa mafcuul haanigii buu noqonayaa jumladuna waxay noqonaysaa muctarida jumladan hum cibaad raxmaan waxay noqonaysaa muctarida waxay soo kala dhex gashay jacalo labadeeda mafcuul oo almalaa'ikati kii koobaad iyo inaathan kii labaad bay soo kala dhex jumladan waxay noqonaysaa silatu lmawsuul laa maxala laha min alicraab ayay noqonaysaa marka shaahidku waxa weye jacalo oo markaa laba mafcuul qaata almalaa'ikati kii koobaad iyo inaathan kii labaad wa qowl shaaciri weeye qad kuntu axjuu abaa camrin akhaa hiqatin xataa alamat bina yowma mulimaatu qad kuntu waxaan ahaa axjuu mid u maleeya abaa camrin ninka abaa camr la yihahdo waxaan u malayn jiray akhaa hiqatin kalsooni walaalkeed inuu yahay macnaa qof lagu kalsoonaan karo inuu yahay ayaan u malaynayey xataa alamat binaa ay xataa nasalat binaa ilaa ay nagu degtay mulimaatun musiibooyin dhibaatooyin yowman maalin binaa annaga shaahid waxa weye ficilka xajaa oo laba mafcuul qaadanaya xajaa oo bimacnaa danna weeye waxaan danni ahayna ma faa'iideyso marka laba mafcuul bay qaadanaysaa qad kuntu axjuu faacilku waa ana wowguna ficilku ka mid yahay xaja yaxjuu wowgu faacilki ma ahan ficilku ka mid yahay wowljamaaca ma ahan ficilka sida dacaa yadcuu wowgu ficilka oga mid yahay ayuu xaja yaxjuu wowgaana ficilka oga mid yahay labada wow wowljamaacaha markay wowljamaaco tahay iyo markay tahay min binyati اkelimana waxaa lagu kala farqiya axyaanan in alif laga dambeysiiyo haddii wad jamaacata alif baa laga dambeysiiyaa alifulfaariqa la yidhaahdo ayaa laga dambeysiiyaa wawljamaaca hadday tahay alif baa la daba dhigaa marka la qorayo ayib lan yadribuu marka la qorayo ogaas maxaa la daba dhigayaa alif baa laga dambeysiinayaa waa alif ulfaariqa laakiin yaxjuu iyo yadcuu marka la qorayo wax alifa la daba dhigmayo maxaa yeeley wowgani kelmaduu ka mid yahay ayib kelmaddu ka mid yahay maadaama kelmadda uu ka mid yahay alif alif alfaariqa la keeni mayo lakin wow jamaco markay tahay alif alfaariqa laga dambeysiiya marka shaahidku waxaa weeyaan axjuu faacilku waa damiiru ana wey abaa camrina waa kii koobaad mafcuul awalkii wey abaa mafcuul awal mansuubu calaamatu nasbi alأlif niyaabata can اlfatxa liannahu ism min asmaaءi اkhamsa abaa mudaaf camrin mudaaf ilayh akhaa hiqati mafcuul haanigii wey akhaa mafcuul haani mansuubu calaamatu nasbi alأlif niyaabata can اlfatxa liannahu ism min asmaaءi sita akhaa mudaaf hiqati mudaaf ilayh xataa alamat bina xataadu waa xarfu ibtida ayay noqonaysaa alamatna waa ficil maadi mulimaadka dambea waxay noqonaysaa faacilkii binaa waa jaar iyo majruur oo waxaa lagu tacalujinaya alamat yowman waa darf isaguna alamad buu ku tacaluqaya qad kuntu waxaan ahaa axjuu mid u maleeya abaa camr ninka abuu camr la yidhaahdo waxaan u malayn jiray akhaaiqatin kalsooni walaalkeed inuu yahay qof lagu kalsoonaan karo inu yahay ayaan u malaynayay xataa alamad bina ilaa ay nagu degtay alamad macnaa nazalat bina annaga yowman maalin mulimaatun ay nawaasil musiibooyin soo dega ilaa ay nagu degeen markaasaa ayaa markaa ii muuqatay xaalkiisa markaasuu ii muuqday xaalkiisu wa qowl aakhari mid kale hadalkiisa weeye falaa tacdud ilmawlaa shariikaka fi اlghina walakinama almawlaa shariikuka fi اlcudmi falaa tacdud ha u malayn falaa tacdud ha malayn almawlaa saaxiib inuu yahay shariikaka kan kula wadaaga fi اlghinaa hodantinimada walaakinama almawlى saaxiibka dhabtaa shariikuka waa midka kula wadaaga fi اlcudmi ay fi اlfaqri faqiirtinimada kan kula wadaaga wey nolosha shaahidka waxaa weeye ficilka caddo ah ayaa markaa wuxuu qaadanaya laba mafcuul faacilku waa damiir anta wey falaa tacdud anta wey faacilku almawlaa wuxuu noqonaya mafcuul awalkii shariikana wuxuu noqonaya mafcuul haani ayuu noqonaya mafcuul haani ayuu noqonayaa marka macnuhuna waa hamalayn wey waa afcaashi waxay ka mid tahay daniga maxdiga faa'iideynayey ayay ka mid tahay falaa tacdud hamalayni almawlaa mawlaha macaani badan baa loo isticmaalaa ilaa labiyo toban macneed way gaarsiiyaan macaanida loo isticmaalo waxaa ka mid a marka mowlaha ka wax xoreeya mowlo waa la yidhaahdaa kan la xoreeya laftiisa mowlo waa la yidhaahdaa cidda cidda markaasi gaashaanbuursu ka dhexeeyana waa la yidhaahdaa taxaalufu qofku ka dhexeeyo mowlo waa la yidhahdaa saaxiibka mowlo waa la yidhaahdaa marka almowla bimacna saaxib hadda loo jeedaa bimacna saaxib ayaa loo jeedaa marka falaa tacdud ilmowla almowla marka wuxuu noqonaya mafcuul awalkii shariika kana mafcuul haanigii ayuu noqonaya tacdud wuxuu noqonaya ficil mudaaric ladu waa naahiyo waa jaazimo fadu wa xarfu cadaf ladu waa jaazimo waa naahiyo tacdud waa ficil mudaaric majzuum bilanaahiy wa calaama jismihi الsukuun almaxduuf iltiqaaءi saakinayn tacdudi waxaa loo kasriya iltiqaaءi saakinayn maxaa yeele almowla laamkiisaha saakin ah tacdud laamka ee daalkun haddii saakin laga dhigo alifku ama hamsadu waa iska dhacaysaa laba saakin baa isku soo baxaya si markaa looga baxsado waa in daalka hore la kasriyaa falaa tacdudi la yihaahdaa almowlى mafcuul awal buu noqday shariika kana wuxuu noqonayaa mafcuul haanigii buu noqonayaa fi اlghinaa jaar iyo majruurkaasi wuxuu ku tacaluqayaa shariik walaakinama almowla waa laakinadii oo maa laga dambaysiiyey oo annagii soo aragnay inay walaalaheed maa markay daba dhacdo maa kaafo la yihahdo hadday daba dhacdo inay camal ka hor istaagayso laakinna maanta laga dambaysiiye maa maadaama maa laga dambaysiye maaduna kaafo ay tahay camalkii way u diideysaa almowlى mubtadu iska noqonayaa shariikuna khabar buu noqonaya shariik mudaaf kaafkana mudaaf ilayhi fi waxaa lagu tacalujinayaa shariigaa lagu tacalujinayaa falaa tacdud ha malayn almowlaa saaxiib ha u malaynin inuu yahay shariika kula wadaaga fi lghinaa hodontinimada xaaladda barwaaqada qofka kula wadaaga yani waxa weeyaan kaasi ma ahan saaxiib dhab ah walaakinama almowlaa saaxiibka dhabtaa waxaa weeye shariikuka ka kula wadaaga fi اcudmi wax la-aanta wa qowlihi qowl shaacir weeyaan faqultu ajirnii abaa maalikin wailaa fahabnii imra'an haalikan weli wuxuu wadaa tusaalayaashii faqultu waxaan idhi ajirnii imagan abaa maalikin yo abaa maalik abaa maaligow imagan wailaa haddaadan imagan fahabnii iimale imra'an qof iimale qofkaasoo haalikan halaagsamaya iimale yacni ajirnii imagan oo nabadgeli oo ammaan isii weeyaan wailaa habnii imraa mhaali haahidk waxa wey fahabnii imraa haalikan habtaas weeyaan hab weeyaan bimacnaa danay faa'iideynaysaa faacilku waa damiir anta weeye yaadu mafcuul awalkii weeye imra'ana mafcuul aanigii weeye haalikanna waxay sifo ka tahay imra'an ayay markaa sifo ka tahay ajirnii faqultu waa ficli faacil ajir ajirnii waa ficil iyo mafcuulkiisii faacilku waa damiir anta wey ajir anta yada mafcuulkii weya nuuntun min wiqaayo wey abaa maalik waa ismunaada ah yaa abaa maalik yaa abaa waa ismunaada abaa mudaaf maalikna mudaaf ileyh shaahidka waxa wey wahaba wahab hab oo markaa laba mafcuul qaadatay ayadoo markaas amar ayay ku imaanaysaa laba mafcuul kii hore waa yada kii dambana waa imra'an wa qowlihi tacaala weye tajiduuhu cinda allaahi waxaad ku yaqiininaysaan ilaahay agtiisa huwa khayran inuu yahay ayaad ku yaqiininaysaan waa wajado macnaa yaqiin ah wajada bimacnaa yaqiin faa'iideyneysa waxaan yaqiinahayna ma faa'iideyso tajiduuhu waa jawaabu shardi wamaa tuqadimuu maadaas ismu shardigaas iyo tuqadimuu ficli shardigiisii ayay tajiduu u noqonaysaa jawaabti marka majzuumun wa calaamat jasmihi xadfu nuun waa faacilkii hudana mafcuul awalkii bay noqonaysaa khayranna mafcuul aanigii buu noqonayaa khayranna mafcuul aanigii buu noqonayaa cinda waa daraf darafkaas waxaa lagu tacalujinayaa tajidu cinda mudaaf allahina mudaafun ilayhi huwa damiir fasli laa maxala lahu min alicraab marka waa wajada bay miaal u tahay oo laba mafcuul qaadatay wa tacaala weeye inahum alfow aaba'ahum daaliin waxay ku yaqiiniyeen aabbayaashood inay yihiin kuwa lunsan inahum waa iniyo ismigeedi weye humtu waa ismigii ina tansib ismu tarfac khabr humna waa ismigii alfow alfa waa ficil maadi wow waa faacilkii aabaahu mafcuul awalkii weye daalina wuxuu noqonayaa mafcuul haanigii ayuu noqonayaa mashaahid waxaa weeyaan ficilka alfa ahaa oo markaa laba mafcuul qaatay kii hore waa aaba'ahum kii labaadna waa daaliin wa daraytu zaydan qaa'iman weeye waa daraa daraana waxay faa'iideynaysaa yaqiin waxaan yaqiinahayn tusin mayso daraytu zaydan zayd waxaan ku yaqiiniyey qaa'iman inuu yahay mid taagan ayaan ku yaqiiniyey wuxuu duriita alwafiya duriita waxaa lagugu yaqiiniyey oo dara waxay ka mid tahay kuwii markaa yaqiinta faa'iideynayey duriita waxaa lagugu yaqiiniyey alwafiya mid oofinaya alcahda ballanka yaa curwa curwow fakhtabid arinkaa jeclow oo majeero faina اkhtibaaan majeerasho bilwafaa'i ballan oofin la majeerto xamiidu ay maxmuudu mid la mahadyo weeye shaahid waxaa weeye ficilka daraa ah laba mafcuul buu qaadanayaa bimacnaa alyaqiin yaqiin bayna faa'iideynaysaa duriita ficilku waa muqayru siiqo mabniyu weeyaan taadu waxay noqonaysaa marka mafcuul awelkii waa naay faacil alwafiyana wuxuu noqonayaa mafcuulu haanigii ayuu noqonayaa alcahdina wafigaas ayaa marka wuxuu noqonayaa yani waxaa weeyaan wasfi alcahdi marka wuxuu noqonayaa mafcuulkiisii oo in loo idaafeeyo ama la naصbiyo wafiya اcahda la nabiyo mafcuul looga dhigo tashbihan bimafcuul bihi lagu nabiyo tashbihan bimafcuul bihi lagu naصbiyo ayib ama in la rafciyo alcahdu faacilnimo lagu rafciyo iyo in loo idaafeeyo alwafiy اcahdi la yidhaahdo loo idaafo inta waa banaan alwafiy اcahdi oo loo idaafeeyo wafi waصfiga macmuulkiisa loo idaafeynaya ama lagu naصbiyo alwafiy اcahda tashbihan bimafcuul bihi lagu naصbiyo ama alcahdu oo markaasi la rafciyo intuba markaasi way banaan tahay maxaa yeele wafigaasa wuxuu yahay asifaة almushabahaةu bsmi faacil weeyaan sifadan waxaa la yaqaanaa in sida ficilka ay u camal fasho faacil bay qaadataa mafcuulna ismi tashbiihan bimafcuul bihi ayay markaa ismi ku nasbisaa mar haddii faacilkeedu uu damiir yahay wuxuu noqonayaa alcahda markaas tashbiihan bimafcuul bihi inay ku nasbiso ayay noqonaysaa marka shaahidku waxaa weeye dara oo laba mafcuul qaadanaysa kii horna faacil bay ka dhigatay alwafiyana kii labaad ayay markaasi ka dhigatay durita waxaa lagugu yaqiiniyey alwafiye alcahda mid ballanka oofinaya yaa curwatu buu ahaa tadii baa la xadfay litarkiib ayaa loo xadfay tarkiib daruura la yidhaahdaa beydkaa cabaya haddii markaasi aan la xadfin faktabid arinkaa majeero oo jeclow arinkaasi jeclow fa ina ikhtibaaan bilwafaai balan oofinoo markaa la jeclaado xamiidun ay maxmuudun mid la mahadinayo weeye wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa qowl shaaciri weye tacalam shifaaءa nafsi qahra caduwiha fabaaliq biluطfin fi اtaxayuli wاlmakri tacalam bimacnaa iclam tacalam yaqiini shifaaءa nafsi nafta caafimaadkeedu waxaa weye qahra caduwiha cadowgeeda inay ka adkaato mar hadduu arrinku sidaa yahay fabaaliq ku xeeldheerow biluطfin si markaasi luطfi iyo naxariis iyo turid ay ku jirto ku xeldheerow fi taxayuli xeeladaysiga iyo walmakri dhagarta shaahid waxaa weeye tacalam ficilkaas oo macnaa iclaam ah oo yaqiin faa'iideyneysa laba mafcuul bay qaadanaysaa faacilku waa damiiro anta wey shifaa mafcuul awelkii weeyaan shifaa mudaaf an nafsi mudaaf ilayhi qahrina wuxuu noqonaya mafcuul aanigii qahra mudaaf caduha mudaaf ilayhi fabaaliq faadu faal la yihahdaa baaliq waa ficil amar faacilku waa damiir anta bilufin jaariya majruur weeyaano baaliq baa lagu tacalujinaya fi taxayuli jaariya majruurkaasna lufiga lagu tacalujinaya walmakrina waa ku cadfanya laafa lufan waa masdar weeyaan marka lufiga lagu tacalujinayaa makriguna waa ku cadfanya marka xeeladda iyo makriga si ay naftaadu macnuhu ujeed waxaa weeyaan naftu waxay ku caafimaadaa cadowgeeda inay ka adkaato naftu waxay ku caafimaaddaa cadowgeeda inay ka adkaato mar sidaa hadday tahay oo ay arrinkan ku caafimaadayso si cadowga ay uga adkaato xeeladda iyo khiyaanada ama khadiicada isticmaalayso si aad cadowga uga adkaatid ku xeel dheerow tacallam bimacnaa iclam ogow waxaad ogaataa shifaa'a nafsi nafta caafimaadkeedu waxaa weeye qahra caduwiha cadowgeeda inay ka adkaato jebisa wey fabaaliq ku xeel dheerow bilutfin si tartiiba oo gu xeel dheerow fi taxayuli xeeladaysiga aad tartiibsanaysid iyo walmakri dhagarta waidaa kaana danna danna hadday noqoto macnaa itahama wara'a bimacnaa absaro ay noqoto waa caleema bimacnaa carafo ay noqoto lam tatacadda ooma tallaabayso ilaa ilaa mafcuulin waaxidin hal mafcuul mooyaane naxu danantu zaydan danantu zaydan zayd baan tuhmaystay bimacnaa itahamtu wara'aytu zaydan zayd baan arkay bimacnaa absartu waan arkay wa calimtu mas'alata halkan shekh wuxuu noo tilmaamaya raximah اllah afcaashu inoo soo sheegay afcaal quluubka ahaa dhammaan laba mafcuul bay qaadanayeen uu soo dhameeyey halkan wuxuu tilmaamaya afcaashii aan soo marno laba mafcuul qaadanayey qaybo ka mid ah haddii macnahoodu isbedelo in camalkooduna isbedelayo wuxuu sheegay saddex ficil marka macnahoodu isbedelo inuu camalkooduna isbedelayo danna waxaan soo aragnay in markaasi ay yaqiin iyo male labadoo faaideyso laakiin maanta labadii midna faaideyn mayso itahama bay la macno noqonaysa wuu tuhmaysta ra'aa waxaan ku soo aragnay ayadoo markaa yaqiin iyo male labadoo tusinaysa laakiin yaqiinta u badan maantana waxay la macno tahay wuu arkay bimacnaa absara ayay la macno tahay calima waxaan soo ogaanay inay ka mid tahay qaybta malaha iyo yaqiinta wada faa'ideynaya laakiin yaqiinta u badan bay ka mid tahay calima maantana macnaa carafay noqotay bimacnaa carafa ayay noqotay hal mafcuul bay qaadanaysaa dhanna iyo ra'a iyo calima haddii macnoodu isbedelo oo danna bimacnaa itihamo ay noqoto oo ra'aa bimacnaa absaro ay noqoto oo calima bimacnaa carafo ay noqoto min hal mafcuul bay qaadanaysaa keligoodna kuma koobna afcaal fara badan noocaasaa jira afcaal fara badan oo marka macnahoodu yani markaasi sidii lagu yaqaanay oy labada mafcuul ku qaadan jireen macnahay ku qaadan jireen labada mafcuul markii macno aan ahayn ay tusiyaan hal mafcuul qaadanaya ayaa jira marka saddexda waa kuwa caankaa laakiin kuwo kalena way jiraan waidaa kaana danna danna haddii ay noqoto bimacnaa itahama waa tuhmaysa wa ra'aa bimacnaa absar ra'aana ay noqoto bimacnaa absara wuu arkay wa caalimana bimacnaa carafo ay noqoto wuu gartay lam tatacadda ooma tallaabayso ilaa ilaa mafcuulin waaxidin hal mafcuul mooyaane naxو danantu زayda zayd baan tuhmaystay danantu ficl faacil zayd mafcuul bas mafcuul bas aad ohanaysa mafcuul awal ohan maysid bimacna itahamtu ayay la mid noqonaysa wra'aytu zayda bmacnaa absartu zayd waan arkay ra'aytu ficlu faacil zaydan mafcuul bihi buu noqonaya mansubu calaamatu nasbihi fatxatu ظaahiraة calى aakhirihi bimacnaa absartu waan arkay wa calimtu masأalata mas'aladii baan aqoonsaday oon gartay bimacnaa caraftuhaa waan gartay marka calimtu ficlu wafaacil almas'alatana mafcuul bihi ayuu noqonaya qال المؤلف رحimه الله taعالى النوع الثاني nooca labaad أفعاaل التصيir nooca labaad waxa wey أفعاaل التصيir أفعاaل التصيir نaحو جaعلa وradda واتakhذa وصayرa وwahba جaعلa wuu yeelay ayaa lagu fasiraya وradda wuu yeelay uu ka ahaysiiyey واتakhذa wuu ka yeeshay وصayرa wuu ka ahaysiiyey وwahba wuu ka ahaysiiyey أفعاaل التصيir waxaa magacaa loogu bixiyey lidalaalatiha cala ataxwiili walintiqaal tusinta ay tusinayso taxwiil iyo wareeg iyo guurid min xaalatin ilaa xaalatin ukhraa inay xaal ka wareegeyso xaal kale u wareegeyso macnaha maadaama ay tusinayso ayaa afcaalu tasyiir lagu magacaabay waana afcaal tiro badan laakiin sheekhu ad wax ka mid ah ayuu ka soo qaatay ilaa shan ficil buu ka soo qaatay qaala allahu tacaala fajacalnaahu habaa manhuura fajacalnaahu habaaa manhuura ficilkaasi bimacnaa sayarna ayaa lagu fasirayaa waxaanu ka haysiinay marka naadu waxay noqonaysaa faacilkii huduna waxay noqonaysaa mafcuul awalkii habaaana mafcuul haanigii manhuurana waa sifo oo habaaga laga sifaynaya wa qaala tacaala low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara nusa qaarkood lowda kuma daraya yaruduunakum bay ka bilaabayaan low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada yaruduunakum ay yusayiruunakum baa lagu fasira waxay idinka yeelayaan oo idinka haysiinayaan marka ficilkaasi laba mafcuul buu qaadanayaa wow waa faacilkii kumta mafcuul awalkii weeye kufaaranna kii labaad weeye min bacdi jaari majruurkaasna yaruddu ayaa lagu tacalujinayaa bacda mudaaf imaanna mudaaf ilay mudaaf ilayhi imaan mudaafkumna mudaaf ilayhi wa qaala tacaala waitakhada allahu ibraahiima khaliila ittakhada allah waa faacilkii ibraahima mafcuul awalkii wey khaliilna mafcuul aanigii ayuu noqonayaa wanaxuu sayartu iina khazafan sayartu waxaan ka ahaysiiyey aiina dhoobadii waxaan ka ahaysiiyey khazafan khazaf baan ka ahaysiiyey khazafka waxaa la yidhaahdaa yani waxaa laga sameeyo dhoobada oo haddana dabka lagu dabka lasoo mariyo oo dabka lagu dubo ayaa waxaa la yihahda khazaf maa cumila min aiini wa shuwiya binaar waxa markaa dhoobada inta laga sameeya marka hore kadibna dabka la geliyo ayaa waxaa la yihahda khazaf ayb marka sayartu tad waa faacilkii aiina mafcuul awalkii khazafan mafcuul aanigii buu noqonaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen wahabanii allahu fidaaak wahabanii allahu allaha iga yeelo fidaaka furashadaada allah iga yeelo wahaba waa ficil maadi nuunku waa nuun wiqaaya yadu mafcuul awalkii wey allahuna waa faacilkii fidana mafcuul aani buu noqonaya fida mudaaf kaafkuna mudaafun ilayhi ayuu noqonaya marka shantaa ficil yani waxa weeyaan waxay u camal falayaan yani sidii danno oo kale laa mafcuul ayay qaadanayaan wuxuu sheekhu raximah anowc haani nooca labaad afcaal tasyiir afcaasha afcaal tasyiirka la yihahdo wey yani xaal bay yani shaygii siduu ahaa ayuu ka wareegayaa si kale u wareegaya saasa afcaal tasyiir loo lehay ama afcaal taxwiil naxw jacala weeye waradda weeye waittakhada weeye wasayara weye wawahaba weeye isku macnaa lagu fasiraya kulligood jacala wuxuu ka yeelay waradda wuxuu ka yeelay waittakhada wuxuu ka yeeshay wasayara wuxuu ka ahaysiiyey wahaba uu ka yeelay wahaba waxaa jirta mid kale oo wuu siiyey ah bimacnaa acaah wahaba macnaa acaa ayaa jirta taasi iyado markaasi waa arki doonaa qaala llahu tacaala fajacalnaahu habaan manhuura shaahidku waxaa weye ficilkaas wahaba oo laba mafcuul qaada jacalo oo laba mafcuul qaadanaya habaan howda kii hore iyo habaan kii labaad wa qaala tacaala low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan shaahidku waxaa weye yaruddu radda oo la mudaaracee yaruddu oo laba mafcuul qaadanaysa kumta kii koobaad kufaarna kii labaad qaala tacaala wاtakhada allahu ibraahiima khaliila ittakhada oo la mafcuul qaadanaysa ibraahiima kii hore khaliilna kii labaad wanaxu sayartu tiina khazafan waa sayaro la mafcuul qaadanaysa aiina kii koobaad khazafanna kii labaad wa qaaluu waxay yidhaahdeen waa carabta weeyaane sheekhle ibnacraabi baa carabta ka soo naqliyay hadalkaas wahabani allaahu allah hayga yeelo fidaaka furshada allah hayga yeelo yan halay u kaafurto wey dhibka adiga kugu dhici aniga haygu dhaco macnuhu saasuu noqonaya waclam waxaad ogaataa buu sheekhu yihi ana liafcaali hada albaabi baabkan afcaashiisa waxaa u sugnaaday alaaata axkaamin saddex xugum alwalu kan hore alicmaalu camal siin weeye wa huwa icmaalkaasi alaslu asagaa asal ah wa huwa icmaalku waaqicun u dhacayaa filjamiici dhammaan buu ku dhacayaa athaani ka labaad alilqaau waa camal halayn waa camal tirid waa in la camal tiro wa huwa ilquuna ibaalucamali waa camalkiioo la buriyo lafdan xagga lafdiga wa maxalan agga xagga maxalka maxaa loo burinaya lidacfi alcaamili caamilkii daciifnimo uu daciif noqday darteed ayaa markaa camalkii loo burinaya bitawasuihi uu daciif ku noqdo inuu dhexda galay aw taahurihi ama inuu xagga dambe dhacay naxu zaydu danantu qaaimun wa zaydun qaaimun danantu zaydun danantu qaaimun wa zaydun qaaimun danantu wahuwa jaaizun waa bannaan yahay ilquhu laa waajibu waajib maha wa ilqaau lmutaakhiri caamilka dib maray ilqaha la ilqaynayo ay aqwaa ka xoog badan min icmaalihi camalsiintiisa siintiisa caamilka dhexda galayna bilcagsi buu ahaaday oo cagsigaas waxaa weeye icmaaluhu aqwaa min ilqaa'ihi walaa yajuusu ma bannaan ilqaau lcaamili caamil in la ilqeeyo caamilkii almutaqadimi hormaray naxwu danantu zaydan qaaiman khilaafa likuufiyiin ay dalika yukhaalifu khilaafa likuufiyiin kaas wuxuu khilaafaya kuufiyiin ahaaliu ka saddexaad waxa wey atacliiqu tacliiq weeye wa tacliiquna ibaaulcamali ibaalucamali waa camalkiio la buriyo lafda xagga lafdiga laa maxalan maxalka aan laga burin maxaa loo burinaya limajiii ma shay imaansho uu yimid darteed baa loo burinaya lahu uu usugnaaday sadrulkalaami bacdahu asaga gadaashii uu usugnaaday wa laamu libtidaai naxwu danantu lazaydu qaa'imu wma annaafiya ka qowlihi tacaala laqad calimta maa haulaai yantiquun wlaa annaafiya naxwu calimtu laa zaydu qaa'imu walaa camru wain annaafiya naxwu calimtu in zaydu qaa'imu wahamzة اlistifhaami naxwu calimtu azaydu qaa'ima am camru wakownu axad اlmafcuuleyni sma isma istifhaamin naxwu calimtu ayuhum abuuka halkan wuxuu ka bilaabaya sheekh raximah اllah axkaamta ay leeyihiin afcaasha ayuu halkan ka bilaabaya wuxuu noo sheegay afcaashani inay leeyihiin saddex xukun xukumka koowaad waxaa weeye waa axkaamta ugu caansan wey axkaam kale culimadu way sheegaan laakiin saddexdana ugu caansan xukumka koowaad waxaa weeye in la camal siiyo camal siintu maxay tahay waa in yani markaasi laba mafcuul ay nasbiyaan taas weeyaan camal siintaasi way ka wada dhexaysaa qaybta qalbiga ah afcaal quluubka la yidhaahdo iyo afcaal tasyiir way ka dhexaysaa dhammaantood waa la camal siinayaa laba mafcuul ayay qaadanayaa taasi waa qaybta koowaad wey waa xukun koowaad weeye xukunka labaad waxaa weeye alilqaa waa in la camal tiro ilqihii buu sheekhu fasiray wuxuuna ku fasiray waa ibطaalu اlcamali lafda wamaxalan in caamilkii labadii mafcuul uu nasbin waayey labadii mafcuul uu nasbinayo inuu nasbin waayo xagga lafdi ahaana kama nasbinayo oo lafdigii lama nasbinayo labadii mafcuul xagga maxalkana la odhan mayo labadan ismi fii maxali nasbin ba yaalaan la odhan mayo xagga lafdigana ku camalfali mayaan afcaashi ma camalfalayaan xagga maxalkana ku camalfali mayaan maxaa sababay waxaa sababay caamilkii baa daciif noqday caamilkii ayaa daciif noqday maadaama caamilkii uu daciif noqday ooma suurtoobayso inuu laba mafcuul nasbiyo maxaa dacfigu u keenay laba mid baa u keenay dacfigii caamilkii inuu labadii mafcuul dhex galay dhexdooda inuu dhacay oo labadii mafcuulba midna ka horeeya midna ka dambeeya ama labadii mafcuulba uu ka soo hormaro labadu waa ka dambeeya miaalka maalan waxaa wey zaydun danantu qaaimun asalku wuxuu ahaa danantu zaydan qaaiman bu asalku ahaa danantu zaydan qaaiman waa ficil laba mafcuul buu qaadanaya zayd mafcuul awalkii qaaimna kii labaad wey iyadoo sidaa ay tahay ayaa labadii macmuul midna xagga hore la dhigay oo caamilka laga soo hormariyey midna laga dambeysiiyey kaasaa wuxuu noqday zaydun danantu qaaimun miaal kale o kale markaan icraabayno waxaan leenahay zaydun waa mubtade marfuucu bilibtida wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi qaa'imuna waa khabarkiisii danantu waa ficli faacil wاljumlaة min alficli wاlfaacili ayib jumlaة muctarida laa maxala laha min alicraab jumlada muctarida la yihahdaa muctarida maxaa loo jeedaa waxay kala dhex gashay bayna almubtadai wاlkhabar bay kala dhex gashay jumlada markaa muctaridada oo laba shay oo islaazimaya kala dhex gashana lama camal waxaa la yihahdaa maxalka icraab kuma leh todoba jumlood maxal icraab ku lahayn bay ka mid tahay jumla muctarida jumlada ficilkii faacilka maxal icraab kuma leh mubtadiyo zayd ah iyo qaaim oo khabarkii ayay kala dhex gashay marka zayd iyo qaaim maanta waa mubtadi khabar bay noqonayaan wa zaydun qaaimun danantuna waa sidii oo kaleo zayd mubtado wey qaaimna waa khabarkii danantuna waa ficil iyo faacil weeye haddaba ficilkii danna ahaa labadiisi mafcuul labada jeerba kuma camalfalin marka uu dhexda u galayna kuma camalfalin marka uu kadib maray labadu labadiiba kuma camal falin sababtu maxay tahay caamilkii baa daciif noqday awooddii uu lahaa markuu xagga hore dhacay awooddii uu lahaa oo zaydun danantu zaydan qaa'iman markuu sidaa ahaa awood buu lahaa awooddaasoo markaasi u suurtagelinaysay inuu labada mafcuulba nasbiyo maanta awooddii ma hayo awooddarradan waxaa ku keenay labadii caamil baa midna xagga hore laga dhigay midna xagga dambe laga dhigay labadii macmuul baa midna xagga hore laga dhigay midna xagga dambe laga dhigay ama labadii macmuulbaaba laga soo hormariyey labaduba maadaama arinkaas uu dhacay awooddii wax ku nasbinayey male maanta idan waa la camal tiraya sidaa markuu sheekhu inoogu sheegay zaydun danantu qaaimu zayd iyo qaaim danantu lafdiga kamaysan nasbin oo adiga arkay waa yaga rafcisan ko lafdiga kamaysa camalfalin maxalla lagu odhan mayo zayd iyo qaaim fii maxalli nasbin bay yaallaan la ohan mayo sida tacliiq aan ku arki doono soo socda lama ohanayo yani waxay kala laba jumlo oo kala madax banaan bay yihiin wax tacaluqa iskuma leh ayib midna waa jumla ismiya mubtadii khabar ka kooban midna waa jumla ficliya oo ficli faacil ka kooban laba jumlay kala noqdeen kala madax banaan ciladuna waa taas weeyaan caamilkii ayaa dhexda galay ama labadii macmuul ayuu kadib maray taasaa u keenta intaas sheekhu markuu inoo sheegay ayaa wuxuu tilmaamay arrinka noocaasa waa jaa-ise waajib maaha in yani la camal tiro waa waajibe waxa weeyaan waa jaa-ise waajib maaha oo waxaad odhan karaysaa labada mihaalba zaydan danantu qaaiman zaydan danantu qaa'iman adoo ujeeda zaydka hormar inuu mafcuul awalaya qaa'imna mafcuul haanigi inuu yahay labaduba ay danantu ku camalfalayso adoo ujeeda baad ohan kartaa zayda danantu qaaiman waxaad kaloo ohan kartaa zaydan qaaiman danantuna waad ohan kartaa idan arrinkani caamilkii markuu dhexda galo ama xagga dambe dhaco in la camal tiro labadii macmuul shay waajib amaaha ah waa shay iska banaan in la camal siiyana banaan in la camal tirana banaan intaa markuu inoo sheegay ayaa sheekh wuxuu tilmaamay markuu inoo sheegay inuu arinkaasi jaaize waajib usan ahayn ayaa sheekh wuxuu yihi ilqaau lmutaahiri aqwa min icmaalihi wlmutawasitu bilcagsi hadalka macniis wuxuu ujeedaa caamilku markuu yahay mutaahir waa sida zaydun qaaimun danantu oo kale caamilkaas uu dambeeya dib u dhacay in la camal tiraa xoog badan in la camal tiro ayaa xoog badan maxaa yeelay waa lidacfihi bitaahur dibdhaca uu dib dhacay ayuu daciif ku noqday dibdhaca uu dibdhacay ayuu daciif ku noqday maadaama uu dibdhacay dibdhacaasa dacfi u keenaya marka in la camal tiro ayaa fiican iyadoo haddana la camal siin karo laakiin haddii la labada kee xoog badan waxaa xoog badan camal tiridaas camal la-aantaasa xoog badan laakiin markuu dhexda galo oo uu noqdo zaydun danantu qaa'iman marka uu noqdo dhexda markuu galo cagsi buu noqonayaa oo camal siinta ayaa markaa xoog badan in la camal tiro camal siinta ayaa xoog badan taasina yani sheekhu saas tilmaamay raximah llahu tacaala intaa markuu sheegay ayaa wuxuu sheekhu yihi khilaafan lilkuufiyiin waxaan ku khilaafaynaa yani kuufiyiin baan saa ku khilaafaynaa kuufiyiin waxaa la socda sheekh leeda akfash oo asagu basri ah ayaa markaa sidaasi kula socda wuxuu sheekhu leehay raximah اllah xukumka saddexaad waxaa weeyaan waa w atacliiqu huwa ibaalu camali laa lafda laa maxalan nooca saddexaad waxaa weeye tacliiq wax la yidhaahdo tacliiq buu inoo fasiray xukunka saddexaad oo afcaashan ay leeyihiin waxaa weeye atacliiq tacliiq maxaa la yihahdaa tacliiq waxaa weye ibaalu camali lafdan laa maxalan in la camal tiro caamilkii xagga lafdiga oo labadii mafcuul lafdiga aan laga nasbin laakiin xagga maxalka la yidhaahdo fii maxali nabi bay yaalaan wljumlau min almubtadi wاlkhabr fii maxali naصbin ayaa la odhanayaa maxaa haddaba tacliiqa keena tacliiqa maxaa keena tacliiqa waxaa keena ashyaa iskama yimaado ashyaabaa keena tacliiqa in caamilkii labadiisi macmuul laba hor istaago oo meeshii lafdiga uu ka nasbin lahaa lafdiga uu ka nasbin waayo waxaa keena ashyaabaa keena ashyaadibuu sheikhu haddaba tiriyey wuxuu noo sheegay ilaa lix shay oo ficilkii tacliiqinaya lixdaa shay haddii ay kala dhex galaan bayna alcaamili wa macmuulihi tacliiq bay keensanayaan waxaa ugu horeeya laamulibtidaa baa ugu horeysa laamulibtida horaan usoo marnay iyo meelo ay gelaysay horaan usoo aragnay haddii ficilkii danna iyo walaalaheed gadaashooda haddii laamulibtidaa hadday dhacdo waxaa weeyaan iyo kuwa lamidkaa laamda hadday dhacdo laamtaasi waxay ka hor istaagaysaa camalfalkii ahaa in laba mafcuul la nasbiyo miaalkau sheekhu ina siiy waxaa weye danantu lazaydu qaaimun danantu lazaydu qaaimun danantu ficlu waa faacil lazaydu allaamu laamu اbtidaa zaydu mubtada marfuucu bاbtidaa wacalaamatu rafcihi damat aahiratu calى akhirihi qaaimu khabaru mubtada marfuucu wacalaamatu rafcihi damatun aahiratu calى akhirihi waxaa ohanaya marka waljumlatu min almubtadai wاlkhabari fii maxali nasbin sadad masada mafcuuley dhanna ficilka dhanna ah labadii mafcuul inuu nasbiyo zayd iyo qaa'im inuu nasbiyo maxaa u diiday waxaa u diiday inuu nasbiyo laamkana ka hortaagan laamkana waxaa loo yaqaana mucalliq mucalliq baa la yidhaahdaa ayib mucalliq ayaa la yidhaahdaa ficilkana mucallaq waa kii la tacliiqiyey ficilku waa mucalaq laamkuna waa mucalliq maxay kale yihiin yani waxa weye caamilkii waa la tacliiqiyo camalkii baa laga hor istaagay oo laga xiray mucalaq baa la yidhaahdaa kuwana waxaa loo yaqaanaa mucalliq waa kuwa wax xirayo ayagaa markaa ficilkii la imaanaya yani tacliiq ayagaa sababaya ficilkan waxaa mucalaq loo leeyahay ficil la tacliiqiyey tashbiihan bilmar'ati almucallaqa waxaa lagu shabahayaa gabadha mucallaqada ah alati laa zawja ayib laysat muallaqa yani waa gabadh aan la furinoo la sii daynin ayib lama furin yani nin baa qaba laakiin iyadii ninkii ayaa markaasi khilaaf baa dhex mara marka mutasawaje rasmiyana maahan yani markaasi muallaqana maahan saasoo kale afcaashani marka ay yimaadaan waxyaalaha mucalaqaadkaa waana caamil caamilna maahan oo labada mafcuul waa laga camartiro ma nasbinaya waa marka lafdiga laga eego xagga mahalka marka la eegana waxaa la leeyahy labadii mubtade fii maxali nasbin sadad masada mafcuuley ficilka marka la sheegaya marka dhan marka laga eegana waa caamil afcaashi camal falayaan xagga mahalka marka laga eego xagga lafdiga marka laga eegana waxaa weeyaan camalkii waa loo diiday marka lazaydun Eh, zayd iyo qaa'im oo khabarkiisa ah waxaan odhanaynaa waljumlatu min almubtadai wاlkhabari fii maxali nasbin boos nasbe ayay yaalaan sadad jumladaasi waxay awday oo buuxisay masada mafcuuley dana dana loodeeda mafcuul booskoodii ayay markaasi buuxisay laamkanaana sababay in labadii mafcuul laga tacliiqiyo mucalaqaadka waxaa ka mid ah eh, ma anaafiya ma annaafiya tusaale wuxuu keenay laqad calimta maa haaulaai yantiquun laamku waa qaacatu fi jawaab اqasam qad waa xarfu taxqiiq calimta waa ficl iyo faacil maad waxay noqonaysaa naafiyo laqad calimta waxaad ogaatay maa haaulaai kuwani inaysan ahayn yantiquuna kuwa hadlaya maadu marka waa naafiyo haaulaai waa mubtadi yantiquuna waa ficl mudaaric faacilku owga weeye nuuntu calaamata rafcihi weeye jumladaa yantiquuna waxay khabar u tahay haaulaai bay khabar u tahay haaulaai ayay khabar u tahay jumlada marka haaulaahi ka bilaabanaysa yantiquunana ku dhammaanaysaa waxaan odhanaynaa waljumlatu min almubtada'i wاlkhabari sadad masada mafcuuley calima calama labada mafcuul ay qaadan lahayd ayay buuxisay oo maxaa u diiday inaan yani markaas ay nasbiso waxaa u diiday maadana u diiday maadanaa mucaliqoo ka tacliiqinaysa marka waa haddii yani hadda haaulaahi o kale mabni weeyaan jumlada yantiquunana waa jumla ficliya laakiin booska ay yaalaan ismi caadiga ah haddii la dhigi lahaa waa la tacliiqin lahaa lakiin hadda kuwan waa mabni waa mabni lakin waxaa lagu ohanaya waljumla min almubtada wاlkhabr fi maxali nas min saded masda mafcuulay calima midda saddexaad mucalaqa saddexaad waxa weye la la naafiya tusaaleed waxa weye calimtu laa zaydun qaaimun walaa camrun laa zaydun qaaimun walaa camrun laa zaydun qaam walaa camrun laadu waa naafiyu calimtu waa ficl faacil laadu waa naafiy zayd waa mubtade qaaimun waa khabarkii walaa camruna laadu waa naafiyo camruna wuxuu ku cadfan yahay zayd buu ku cadfan yahay ay walaa camrun qaaimun ayuu noqonaya marka calimtu laa zaydun qaaimun walaa camrun zaydka mubtade wey qaaimun waa khabarkii waxaan ohanayna waljumlatu min almubtade wاlkhabari sadad masada mafcuuley calima calaamada mafcuul ay qaadan lahayd waxaa buuxiyey booskoodii jumlada zaydun qaa'iman ayaa buuxisay oo maxaa u diiday inaan lafdiga ka nasbinno calimtu zaydan qaaiman laa zaydan qaaiman aanian maxaa diidaya waxaa diidaya laada naafiyada ayaa diideysa oo ficilkii ka hor istaagaysaa labadii mafcuul inuu toos u nasbiyo xarafka afraad waxaa weye in annaafiya in annaafiya naxu calimtu in zaydun qaaiman calimtu ficlii faacil weeye intu waa naafiyo zaydun mubtadi qaaiman waa khabarkii wاljumlaةu min almubtada wاlkhabari sadad masada mafcuulay calima calima labada mafcuul booskoodii ayay markaasi buuxisay jumlada mubtadai khabarka ka kooban waxaana u diiday ficilkaas inuu toos ugu camal falo labadiisa mafcuul intan ayaa markaa diideysa intan ayaa diideysa xarafka shanaad wuxuu noqonayaa hamsat buu noqonayaa naxwu calimtu azayd qaam am camru calimtu azaydu qaaimu am camru calimtu ficli o faacil azaydu alhamzatu listifhaam zayduna mubtade qaa'imuna waa khabarkii amtu waa xarfu cadaf camruna wuxuu ku cadfan yahay zayd buu ku cadfan yahay ficilka calimaa labadiis mafcuul waa zayd iyo qaa'im kuma camal falaya xagga lafdi ahaan waxaa ka hortaagan hamzadaasaa ka hortaagan waxaa la ohanaya waljumlatu min almubtadai wاlkhabr sadad masada mafcuule calima ayaa la ohanaya calima labadaba mafcuul ayay markaasi booskii ayay buuxisay marka jumladaas maxaa nas bay taallaa laakiin lafdiga kagama camalfalayso midka ugu dambeeya waxaa weeye labadii mafcuul oo afcaashani ay qaadanayeen midkood inuu noqdo ismu listifhaam sida calimtu ayuhum abuuka ayuhum abuuka calimtu ayuhum ayuhum abuuka calimtu ficlu wa faacil ayuhum ayu mubtada weeye ayu mudaaf huna mudaaf ilayhi abuukana waa khabarkii ayuhum ismu istifhaam waana mubtade ayib abuukana waa khabarkii wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabari fii maxali nasbin sadad masda mafcuuley calima maxaa yeeley labadii labadii mafcuul mid ka mid ah ayaa wuxuu noqday ismu istifhaam oo ayun ah ayun waxay ka mid tahay min adawaat istifhaam meelo badan ayun waa loo isticmaala mar istifhaamiyay noqotaa mar mawsuulay noqotaa mar shariyay noqotaa marka isticmaal badan bay leeda ayun marka maadaama labadii mafcuul mid ka mida uu noqdo ismu istifhaam jumladaasi waxay noqonaysaa fii maxalli nasbin saddex masda mafcuulay calima marka waxyaalahaas haddii ficilkii labada mafcuul qaadanayey hadday daba dhacaan ficilkii labada mafcuul way u diidayaan xagga lafdiga inuu nasbiyo laakiin maxalka fii maxali nasbin ayay markaa yaalaan wuxuu sheekhuy raximah llahu tacaala walaa yajusma banaana ilqaau lcaamili caamil in la ilqeeyo caamilkii almutaqadimu ilqaau lcaamili caamilkii almutaqadimi caamil mutaqadima in la ilqeeyo ma banaana naxu danantu zaydan qaa'iman khilaafa lkufiyiin yani markuu soo sheegay sheekhu ilquhu waxyaalaha sababa waa caamilka inuu labadii macmuul u dhex galo ama kadib dhaco aya halkan wuxuu sheegayaa iyo labadii macmuulba ka hormaray oo ka horeeyaba labadii macmuulna ay ka dambeeyaan in la camal tiro ma bannaana tusaalaha sheekuna siiyey danantu zaydan qaaiman ma banaana in la yidhaahdo danantu zaydun qaaimun in la ma banaana danantu zaydun qaaimun oo marka lagu weydiiyo lagu yidhaahdo danno ficilkii maanta wuu hormaraye zaydun qaaiman maxaa u tiro zaydan qaaiman maxaad u ohan weyday arrinkaa kuma banaana inaad zaydun qaaimun tiraahdo iyadoo dano ay hormartay hada laa yajuus laakiin kuufiya waxay leeyihin arrinka waa iska banaan arrinkaas waxay leeyihiin caamilkii oo mutaqadim ah yajuusu ilqaauhu in la ilqeeyo way banaanta marka kuufiyiin iyo markaasi akfash ayagu arrinkaa way banaynayaan laakiin culimmada kale waxay leeyihiin ma banaana caamilkii oo mutaqadim ah in markaasi la camal tiro ma banaana jumhuurtu leeyihi khilaafan likufiyiin saasuu sheekhu leeyahay kufiyiin iyo akfash ayagu way banaynayaan ahaaliu ka saddexaad waxaa weeye atacliiqu tacliiq weeye wahuwa tacliiqu ibaalu camali waa camalka in la buriyo ay camalu caamili caamilka camalkiis in la buriyo lafdan xagga lafdiga min jihati lafd laa maxal aan laga burin waxaa loo burinaya limajiii maa shay imaansho uu yimid baa loo burinayaa lahu u sugnaaday sadru bacdahu asaga gadaashi uu yimaado shay sadrukalaam leh ayaa markaasi ayaa yimid bacdahu ay bacda alcaamili caamilka gadaashiisa hadduu dhaco shay sadrukalaam leh waxay noqonaysaa in la camal tiro in tacliiq lagu sameeyo caamilkii wa huwa shaygaas waxa wey laam alibtidaai weeye naxu danantu la zaydun qaaimun zaydun qaaiman ficilka danna waa la camal tiray wamaa annaafiye wey ka qowlihi tacala laqad calimta maa haaulaa yandiquun haaulaa yandiquun jumladaas maxal bay taallaa wala annaafiye weeye naxu calimtu laa zaydun qaama walaa camrun zaydun qaama jumlada maxal nas bay taallaa wain annaafiya wey naxwu calimtu in zaydun qaaimun kuwani waa waa kuwii alxuruuf mushabahatu bilaysa afar bay ahaayeen laatan baad ka reebaysaa laataad ka reebaysaa in iyo maa iyo laa saddexdaasi waxay ka mid yihiin waxyaalaha markaa tacliiqa keena waxaad ku daraysaa laamu libtidaa iyo marka hamsat istifhaam iyo kownu axad mafcuuleyni ism istifhaam وهمة الاستفهام wy علمت زaيد قائم أم عمر علمت زaيد قائم أم عمر لام da wy نحو ظننت لزaيد قائم وما النافية wy كqوله لقد علمت mا هؤلاء ينطقون ولا النافية wy علمت لا زaيد قائم ولا عمر وإن wy النافية نحو علمت إن زaيد قائم وهمزة الاستفهام wy نحو علمت أزaيد قائم أم عمر وكون أحد المفعuلين waa labada مفعuل midkood inuu isma istifhaamin inuu noqdo naxو calimtu ayuhum abuuka calimtu ayuhum abuuka fatacaliiqu tacliiqu waajibu waajib weeye idaa wujida haddii la helo shayun shay shaygaasoo min hadihi mucalaqaat mucalaqaatin ka mid ah walaa yadkhulu ma galo atacliiqu tacliiqu wala ilqa ilqa ma galo fii shayin shay ma galo shaygaasoo min afcaali tasdiiri ka mid ah walaa fii qalbiyin qalbina ma galo qalbigaasoo jaamidin jaamid ah wa huwa qalbiga jaamidka inaani laba weeye hab weeye wa tacalam weeye fainahumaa hab yatacallam mulaazimaani waxay laazimayaan siiqat almri siiqada amar ayay markaasi laazimayaan siiqada amar ayay laazimayaan shekh halkan wuxuu noogu sheegaya raximah allahu tacaala tacliiqu yani waxaa weeyaan waa waajib ilquhu laakin waa jaais tacliiq waa waajib waa haddii la helo mucaliqaadka wax ka mid a haddii la helo tacliiq iyo ilqe ma galaan labaduba afcaal tasyiir ma galaan oo anaga waa shantii udambaysa haddaan soo marnay afcaal tasyiirku jacala warada watakada wasayara wahaba ma galaan shantaas afcaal tasiirka ah ma gelayaan iyo kuwa kaloo la midkaa afcaalquluubka kuwooda jaamidkaana ma galaan waa kuwee wahab iyo tacalam tacalam macnaa iclam ah tacalam macnaa iclam ah labada siiqatu amrin ayay laazimayaan sheekha inoo sheg wuxu fainahumaa mulaasimaani siiqata almri amar siiqadiis ayay laazimayaan maadaama siqa amar ay laazimayaan in waxa weeyaan ma gelayaan maadaama aysan mutasarif ahayn labadan dambe maadaama mutasarif aysan ahayn ma gelayaan afcaal tasyiirkana waxaysan u gelayn liquwatiha oo xoog badan yihiin afcaal tasyiirka waxaysan u gelaynin liquwatiha xoogga ay leedahay darteed baysan u aqbalaynin kuwana maadaama aysan tasarufayn labadan dambe hab iyo tacalam maadaama aysan tasarufaynin tasaruf la-aantaas ayaa markaa u keenaysa inay aqbali waayaan wuxuu sheekhu wamaa cadaahuma wixii ka soo haray wamaa cadaahumaa wixii ka soo haray min afcaali ilbaabi xaalay ka mid yihiin afcaasha baabkan yatasarafu wuu tasarufayaa yatii minhu waxaa ka imaanaya almudaaricu mudaaric baa ka imaanaya almudaaricu mudaaric ayaa ka imaanaya walamru amar baa ka imaanaya waayruhumaa baa ka imaanaya ilaa wahaba mooyaane oo min afcaali tasiir xaalay ka midta fa inahu wahabahaasi mulaazima wuxuu laazimayaa lisiiqati maadi siiqo maadi buu laazimaya walatusaariifihina gadgadoonkooda ayuu usugnaaday maa lahuna waxa iyaga usugnaaday mima kii aggiisa xaalu ka ahday taqadama hormaray min aakaami akaam aggeeda xaalu ka ahday taqadamada way soo hormartay bacdu amilati dalik tusaalayaashaasi wax ka midan ah way soo hormartay yani sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah llah wuxuu leeyahay afcaasha wixii ka soo haray afcaalulquluubkii labadaa waxay ka soo haray yani intaa wixii aan ahayn waa tasarufayaan waxaa ka imaanaya mudaaric iyo amar ayaa ka imaanaya iyo wahabo oo ka mid a ah afcaalu atasiir wahabo afcaal tasiir ah iyo hab iyo tacalam oo afcaal quluub ah saddexdaa marka laga reebo yani waa inta kale tasaruf bay samaynayaan tasarufka la sheegayna waxaa weeyaan waxaa ka imaanaya ficil mudaaric waxaa ka imaanaya amar waxaa ka imaanaya ismu faacil waxaa ka imaanaya ismafcuul wahaakada maalan waxaad ohanaysaa adunu zayda qaaiman meesha adanna zaydun qaaiman waxay ohanaysaa adunu mudaaricaad ka dhigaysaa adunu zaydan qaaiman waa mudaaric waxaad ohanaysaa dunna zaydan qaaiman zayd inuu taagan yahay umale waa amar laba mafcuul buu qaadanaya ismu faacil baa ka imaanaya waxad ohanaysaa ana daanun zaydan qaaiman an waxaan u zayd inuu taagan yahay marka daanun waa ismu faacil zayd mafcuul awal qaaimna mafcuul aaniga ayuu noqonaya ana daanun zaydun zaydan qaaiman waxaad ohanaysaa ana madnuunun qaaiman ana madnuunu waa is mafcuul ee mafcuul awlkana faacil buu ka dhiganaya qaaiman mafcuul aanigii wey waxaad ohanaysa bimasdarkii acjabanii danuka zayda qaaiman waxaa iga yaabiyey danuka malahaaga aad malaysay zaydan qaaiman dan waa masder kaaf waa faacilkii zayda mafcuulkii weeye kii koobaad qaaimanna kii labaad buu noqonaya marka afcaashani yani way tasarufayaan amar baa ka imaanaya wixii aan ahayn ayaa ka imaanaya marka laga yimaado wahaba afcaal tasyiir ah iyo hab iyo markaasi tacalam oo markaasi afcaalu اquluub ah wamaa cadaahuma wixii ka soo haray oo min afcali hada اbaab yatasarafu waa tasarufaya yati minhu waxaa ka imaanaya almudaaric mudaaric baa ka imaanaya wlamru amar baa ka imaanaya waayruha waxaan ahayn baa ka imaanaya ila wahaba mooyaane min afcaal tasyiir xaalay ka mid tahay fainahu wahaba mulaazima wuu laazimaya lisiiqati maadi siiqada maadiga ayuu markaa laazimaya wahaba afcaal tasiira waxaa jira wahaba bmacnaa acaa ah wahaba uu u hibeeyey manaa aca ugu siiyey baa jirta wahaba bimacnaa acaa ah ayaa jirta taa maaha waa wahaba oo bimacnaa sayara ah wahabaniy allahu fidaaak taa way miduu sheegayo walitsaariifihina gadgadoonkooda markay ka gadoomaan oo ka oo ay mudaaric iyo eh, amar iyo ismu faacil noqdaan waxaa u sugnaaday maa xugun baa u sugnaaday lahuna afcaashan u sugnaaday markay maadiga ahaayeen mima kii xaggiisa xaaluu ka ahay taqadama hormaray min alaxkaami xaaluhi axkaamtii ay lahaayeen markay maadiga ahaayeen markay mudaaric noqdaanna markay mudaaric noqdaanna way yeelanayaan axkaamtaas maxay ahayd axkaamtaas waxay ahayd tacliiqii ilqaagii camal falki inta way yeelanayaan waa iyagoo camal falaya dunna zayda qaaiman adunnu zaydan qaaiman ayb ana madnuunu qaaiman waa iyagoo markaas tasarufaya axkaamtii kale waa iyagoo mutasarif haddana camal falaya axkaamtii kalea ku banaan waxad ohanaysa zaydun zaydun adunnu qaaimun zaydun adunnu qaaimun ficilka mudaaric adunnu zayd oo mubtadana waa ka horeeya qaa'im oo khabarna waa ka dambeeya ficilka dhexda ayuu galay idan waa la ilgayay markaasoo kale ah, zaydun adunnu qaaimun zaydun qaaimun adunu baad ohanaysaa iyadoo la tacliiqiyey adunu lazaydun qaaimun baad ohanaysaa adunu lazaydun qaaimun marka ficilka waa la tacliiqinayaa oo waxyaalihii mucaliqaadka hadday daba dhacaan waa la tacliiqinayaa ayagoo mutasarif ah bimacnaa tacliiqan iyo ilqaagan kuma koobna marka ay yihiin maadi oo keliya hadday mudaaric noqdaan hadday amar noqdaan ayagoo mutasarif ah yani waxa way axkaamtana way bay aqbalayaan oo ilqaaqii bay aqbalayaan wahaakada marka waa walitaariifihina waxaa u sugnaaday gadgadoonkooda markay maadigii ka gadoomaan oo mudaarici amar ay noqdaan waxaa u sugnaaday maa shay baa usugnaaday lahuna ayaga u sugnaaday afcaasha mima taqadama kii hormar xaggiisa xaalu ka ahaaday minan akaami akaam xaggeeda xaalu ka ahaaday yani axkaamtii aan horay kusoo sheegnay oo afcaashan ay lahaayeen markay tasarufaanna axkaamtii way yeelanayaan kama harayso wataqadamad way soo hormartay bacdu amhilati dalik tusaaleyaahaasi wax ka midana way soo hormartay wayajuusu waxaa banaan xadfu mafcuuleyni labada mafcuul in la adfaa banaan aw axadihaa midkood in la xadfo lidaliilin daliil loo xadfo naxw ayna shurakaaiy aladiina kuntum tacumuun ay tacumuunahum shurakaa waida qiila laka man danantahu qaa'ima fataqulu danantu zaydan ay danantu zaydan qaaima halka sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah ullah waxaa banaan labada mafcuul in iska xadfo ama midkood la xadfo laakiin haddii loo hayo daliil hadii loo hayo daliil daliil haddii loo hayo waxaa bannaan labadii mafcuul ama midkood in la xadfo arrinkaasoo kale ikhtisaar bay dhahaan ikhtisaar waa gaabin maa xudifa lidaliilin yusama ikhtisaaran wixii daliil loo xadfo ikhtisaar baa la yidhaahdaa laakiin wixii daliil la-aantii loo xadfo waxaa loo yaqaanaa iqtisaar iqtisaar oo bilqaaf ah bay u yaqaanaan ikhtisaar iyo iqtisaar bay u kala isticmaalaan daliil haddii loo xadfo waa ikhtisaar daliil haddaan loo xadfinna waa ikhtisaar marka daliil haddii loo hayo waa la xadfi karaa labada mafcuulba ama midkood tusaale waxaa weye ayna shurakaaiya aladiina kuntum tacumuun ayna shurakaaiya aladiina kuntum tazcumuun ayna waa wuxuu noqonaya khabar muqadam ah shurakaa'ina mubtada muakharu noqonaya shurakaai ayna aladiina waa sifo shurakaaga laga sifaynaya alladii ism mawsuul kuntum waa kaanaya ismigeeda tazcumuuna jumladaasna waa khabarkii kaanadii abarkeedi wey jumlada wada socota kaana ismigeeda khabarkeeduna waa silatu lmawsuul laa maxala min acraab ayaa la ohanaya shaahidku waxa weeye ayna iyo aladiina kuntum tazcumuun ficilkaa tazcumuuna weeye faacilku wuu qaato wowga weeye lakin labada mafcuul baa meesha ka maqan oo maxay noqonayaan tascumuunahum shurakaa tascumuunahum shurakaa aad sheeganayseen inay markaa yihiin kuwa markaa shuraka ah marka tascumuunahum humtaasi lasoo qadarayo mafcuul awalkii weeye shurakaana wuxuu noqonayaa mafcuul aanigii marka waa la xadfay maadaama daliil loo hayo tusaale kale ayuu sheekhu kale wuxuu yihi man danantahu qaa'iman haddii lagugu yihahdo man danantahu qaa'iman yaad u malaysay inuu taagan yahay danantahu qaa'iman ficilka meesha yaalla laba mafcuul buu qaatay hudu waa kii hore qaa'imna kii labaad wey su-aashaasaa lagu weydiye marka man danantahu qaa'iman yaad u malaysay inuu taagan yahay markaasaa waxaad odhanaysaa danantu zaydan yaad u malaysay inuu taagan yahay waxaad ohanaysaa zayd danantu zaydan zayd baan maleeyey zayd marka muxuu noqonaya zayd mafcuul awlkii buu noqonayaa meesha maxaa ka maqan mafcuul aani baa ka maqan maxaa loo xadfay waxaa loo xadfay lidaliil ma daliil daliilkaasi muxuu yahay su-aashii baa lagu sheegay man danatahu qaaiman qaaiman horaa loo soo sheegay danantu zaydan baad ohanaysaa bas marka muxuu noqonayaa danantu zaydan qaaiman daliilkaas wuxuu noqonayaa mid xaali ah oo xaaladda laga fahmaya ama wuxuu noqonayaa mid maqaali ah oo lagu hadlay hadda kanoo kale waa daliil maqaali ah daliilka tusinaya in meesha mafcuul haani ka xadfan yahay waa daliil maqaali ah waa lagu hadlay waxaa goormaa lagu hadlay su-aashii markii la eh, sheegay ayaa lagu hadlay oo maxaa la yidhi man danantahu qaaiman yaad u malaysa inuu taagan yahay man danantahu qaaiman marka qaaimka xagga hore ku jiray danantu zayd baad ka ohanaysaa bas marka daliil haddii loo hayo waa la xadfi kara lakin haddaan daliil loo haynin lama xadfi karo walaa tujiz huna bila daliilin suquuطa mafcuulayni aw mafcuulin maalig wuxuu ohanayaa yani haradii baabkan marka la joogo baabu danna wa akhawaatiha marka la joogo walaa tujiz huna bilaa daliilin daliil la-aanti ha banayn suquuطa mafcuulayni aw mafcuulin hal mafcuul ama laba mafcuul in la xadfo marna ha ogolaan iyadoo daliil loo haynin lakin daliil haddii loo hayo way banaanta walaa tujiz huna bilaa daliilin suquuطa mafcuulayni aw mafcuulin laakiin daliil haddii loo hayo Eh, waxadfu maa yuclamu jaa-isun wixii la garanayo lagu garanaya daliil loo haya darteed waa banaanta in la xadfo wuxuu sheeku le raximah llah wa waxaa banaan xadfu lmafcuuleyni labada mafcuuleyn la xadfo aw axadihaa midkood in la xadfo lidaliilin loo xadfo naxwu ayna shurakaaiy aladiina kuntum tacumuun ay tacumuunahum zacama waxay ka mid ahayd afcaashi labada mafcuul qaadanaya tacumuunahum shurakaadu malaynaysa inay shuraka yihiin waidaa qiila laka haddii lagu yidhaahdo man danantahu qaaiman yaad u malaysay inuu taagan yahay fataqul waxaad odhanaysaa danantu danantu zaydan baan maleeyey ay danantu zaydan qaaiman ayaad odhanaysaa wacadda wuxuu tiriyey saaxib ajruumiya ajruumiyada sheekh iska lahaa saaxiibkeed min hadihi afcaali afcaasha wuxuu ku tiriyey afcaashii annaasibatu lilmubtadai walkhabar intaa waa dheeraad nusa qaar baa ku daray samictu ayuu ku tiriyey tabacan lilakfash xaaluu akfash ku raacayo iyoma waafaqahu ciddii waafaqday walaa budda waxaa laga maarmaana an yakuuna mafcuuluha mafcuulkeeda inuu yahay mafcuulkii ahaani labaad jumlatan jumlad inuu yahay jumladaasoo mima kii xaggiisa ka ahada yusmacu la maqlayo naxu samictu zaydan yaquulu kada wa qowlihi tacaala samicnaa fatan yadkuruhum wa madhab اjumhuur jumhuur madhabkood waxaa weeye anahaa samica ficlun inuu yahay ficilkaasoo mutacadin u tallaabaya ilaa waaxidin ay ilaa mafcuulin waaxidin fain kaana macrifatan mafcuulku hadduu macrifo noqdo kalmihaal awal weeyaane faljumlaة alatii bacdah jumlada ka dambaysa xaalun xaal wey wain kaana nakiratan haddii ismiga ka dambeeya nakiro uu noqdo kama fi aayati weeyaanbe faljumlatu ifa jumladu sifo weeyaan halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala saaxib alajruubiya wuxuu ku daray markuu tirinaya afcaasha laba mafcuul qaadataa samicuu ku tiriyey samica samictu qowlkaa wuxuu ku raacayaa sheekha loo yaqaano akhfash akhfash magaciis waxaa la yidhahda saciid ibnu mascada saciid ibnu mascada eh, waa tilmiidu sibaweyhi sheekhi sibaweyhi la ohan jiray ayuu arday u ahaa marka markiisi hore asagu waa basri waa basriyu madhab weeyaan laakiin marka dambe wuxuu noqday xoogaa eh, kuufiyiintii ayaa madhabkoodii wax ka mid ah ayuu markaa ku ta'auray sababtan waxay kaga timid yani sheekhiisii oo sibaweyhi ahaa iyo sheekhii kuufiyiinta oo la oran jiray kisaa ayaa munaadarooday munaadaradii ayaa markaasi eh, daahirka marka la eego ayaa waa l waxaa ku adkaaday kisaa-i walow culimadu ay leyihin xaqiiqatan waxaa qaalib noqday oo saxnaa sibawey baa saxnaa laakiin daahirka waxaa la xukumay in markaa la yihi kisaa-i baa adkaaday sheekhiis marka waxay yihahdaan yani markaa sibaweyhi meeshuuba isaga tegeyba intuu carooday arrin ka xanaaqay ayuu sheiku isaga tegay caradiba u dhintay bay culimadu yihahdaan dulmiga lagu sameeyey sheikha haddaba ardaygiisii oo markaasi ah akfash arrintii buu ka xumaaday wuxuu u tegey kisaa-i iyo xertiisii buu u tegey su-aaluu weydiiyey marka kisaa buu su-aalo weydiiyey su-aalo yani markaa naxwaha kusaabsan ayuu weydiiyey adu su-aalihii ayuu markaa sidii uu doonaya ogama jawaabin markaasa wuxuu ku yidhi akhtacta waad gaftay ardaydii kisaai ayaa waxay yidhahdeen oo ninkan yani markaasi sheekha su-aalaha weydiinaya oo haddana akhta muxuu yahay kadib bay isgarteen way is aqoonsadeen sibaweyhi inuu yahay tilmiidu sibaweyhi inuu yahay ayuu gartay kisaa-i marka wuxuu ka dhigay mucallimu awlaadihi caruurtiisuu macallim ooga dhigay uu soo dhaweeyey caruurtiisuu macallim ooga dhigay waxay yidhahdaan kitaabkii sibaweyhina wuu akhriyey kisaa-i baa dib loogu akrin doonaa waxaan u akrinaya ardaygii sibaweyhi oo akfasha ayaa u akrinaya marka halkaas way saaxiibeen marka akfash iyo waxaa saaxiibay ninkii la ohan jiray kisaa way saaxiibeen maadaama ay saaxiibeen kisaa-ina uu ahaa shaykhu lkuufiyiin uu ahaa halkaa wuu kaga tacasuray marka bacdu masaa'il baa jira uu ku waafaqay akfash ee basriyiinta uu ku waafaqay wailaa uu ku waafaqay kuufiyiinta walow madhabkiisa asalka yani wuxuu ahaa basri buu ahaa laakiin nooca maa baa kaga yimid marka la sheegayo marka khilaafka culimada yani ama kuufiyiin marka la sheegayo madhabka ama khilaafkooda marka la sheegayo waxaa la waa waafaqahum dalika akfash marka akfash kuufi maaha asaalatan laakiin marka dambe bacd masaa'il ayuu markaasi ku waafaqay marka sheekhu wuxuu ku waafaqay in samica lagu tiriyo afcaasha lada mafcuul qaadataa akfash buu ku waafaqay iyo culimada madhabkaa marta haddaba sheekhu tafsiil buu geliye wuxuu yidhi mafcuul aaniga mafcuul aaniga samica wuxuu noqonayaa jumlo oo ah waxa la maqlayo jumluu noqonaya jumladaas ayaa marka iyagu waxay ku fasirayaan mafcuul aani bay ku fasirayaan qoladan saaxib alajruumiya iyo akhfashi kuwa la socdaa tusaalaha maala samictu zaydan yaquulu markay icraabayaan samictu waa ficlu waa faacil zaydanna mafcuul wal yaquulu waa ficl mudaaric faacilku waa damiir zayd buu noqonaya jumlada mafcuul aani weeye saasay ku ciraabayaan samicnaa fatan yadkuruhum waa la mid samicnaa waa ficlu wa faacil fatanna mafcuul awal buu noqonaya yadkuruhum jumladaasi yadkuru faacilku waa damiir humtuna mafcuulkii weeyi jumladaasi ficilki iyo faacilkii mafcuulku fii maxali nasbin mafcuul saani bay noqonaysaa calaa madhabihim marka sidaa lagu socdo taas ayag u ciraabayaan laakiin jumhuur waxay leeyihin maya arrinku sidaa maaha sidaa looma ciraabayo see loo ciraabaya waxaa la eegaya mafcuul awalka waxa uu noqdo mafcuul awalku haddii uu noqdo mafcuul awalka samiica haddii uu noqdo ismi eh, ismi macrifa hadduu noqdo jumladan ka dambaysaa waxay noqonaysaa xaal bay noqonaysaa jumladan iyagu mafcuultaani ay ku sheegayaan maxay noqonaysaa xaal bay noqonaysaa haddii mafcuul awalku uu noqdo nakiro hadduu noqdona jumladan iyagu ay ku sheegayaan mafcuul aaniga sifay noqonaysaa oo waxaa lagu socodsiinaya qaacidadii ohan jirtay aljumalaatu wa shibhuha bacda almacaarifi axwaalun wa bacda nakiraati sifaatu jumlooyinka iyo jumlooyinka waxa shabaha haddii ism macrifaa ay gadaashta dhacaan xaal baa la craabaya jumlooyinka iyo jumlooyinka waxaa shabaha ismi nakira hadday daba dhacaanna sifay noqonayaan marka marna takhsiis bay ka faaideysaa yani nakiradii bay khasisaysaa ayib oo marka la yidhaahdo samicnaa fatan fatahaasoo yadkuru marka jumlada waxay noqonaysaa sifatun lilfata samictu zayda yaquulu yaquulu xaal baa lagu fasiraya samictu rasuula allahi yaquulu markaad fasiraysid samictu rasuul lahi baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo maadaama rasuul uu yahay macrifo uu yahay yaquulu xaal baad ka dhigaysaa haddii uu nakiro noqo sida mawdican o kale samicnaa fatanna yadkuruhum xaal ay markaasi sheegayaan ayuu markaa noqonaya marka madhabu aljumhuur waa sidaas weeye sidaas ayuu noqonayaa Eh, laakiin akfash iyo ibn ajrumi iyo bacd alculamaa oo aan badnayn ayaa waxay ku tageen in markaa jumlada dambe inay mafcuul aani noqonayso lakiin qowlka jumhuurta ayaa markaa qawi ah wacadda wuxuu ku tiriyey saaxib ajrumiya ajrumi sheekh iska lahaa min hadi afcaali afcaasha wuxuu ku tiriyey afcaashii annaasiba nasbinaysay lilmubtada'i wاlkhabar samictu buu ku tiriyey tabacan lilakfash isagoo akfash ku raacaya iyo waman cidii waafaqo akfash ku raacday walaa budda waxaa laga maarmaana an yakuuna inuu ahaado mafcuuluha aani samica mafcuulkeeda labaad jumlatan inuu noqdo jumladaasoo mima kii aggiisa ka ahaato yusmacu la maqlayo waxaa la maqlaya naxwu samictu zaydan zayd baan maqlay yaquulu xaalu ku qowliga kada wa qowlihi tacaala wey samicnaa fatan baan maqalnay samicnaa waxaanu maqalnay fatan nin dhalinyaro ah ninkaa dhallinyaradoo yadkuruhum ilaahyada sheeg sheegaya xusaya ayaan maqalnay marka jumladu sifay noqonaysaa wa madhab jumhuuri jumhuur madhabkoodu waxa wey anaha samica ficlun inuu ficil yahay ficilkaasoo mutacadin u tallaabaya ilaa waaxidin hal mafcuul fain kaana macrifatan haddii uu noqdo mafcuul awalku macrifo kalmihaal awal weeyaane miaal awalku waa kee zaydun yaquul samictu zaydan yaquulu kaas weeye faljumlatu jumlada allatii jumladaasoo bacdahu ka dambaysa xaalun xaal bay noqonaysaa wain kaana nakiratan mafcuul awalku hadduu nakiro noqdo kamaa fi laayati waa sida aayaddaba ku sugane faljumlatu marka culimadu waxay leeyihiin samica waxay ka mid tahay min afcaal xawaas bay ka mid tahay afcaasha dareemayaasha ayay ka mid tahay samictu afcaal xawaas dhammaantoodna min hal mafcuul bay qaataan samictu kada samictu zaydan yaquulu absartu zaydan zayd baan arkay zaydan hal mafcuul bay qaatay basa absara waxaad odhanaysaa duqtu acaama cuntadii baan dhadhamiyey hal mafcuul bay qaadatay lamastu ljidaara gidaarkii baan taabtay aljidaal hal mafcuul bay qaadatay ficilka lamasaa ayib shamamtu rayxaana ama shamamtu iiba cadarkii baan ursaday marka afcaalulxawaas oo dhan dareemayaasha shanta ah afcaasha loo isticmaalo oo samica iyo absara iyo daaqa iyo lamasa dhammaantood iyo absara dhammaan waxay noqonayaan hal mafcuul kuwa qaata marka kuwa kale inay hal mafcuul qaadanayaan ishkaal ma leh oo cid hayso cid iskuma haysto kuwa kale inay hal mafcuul qaadanayaan tanna marka waa lagu daraya oo waxaa laleeyahy tanna samicana ku dar min afcaal xawaas bay ka mid tahay afcaal xawaasna min hal mafcuul ayay markaas qaataan ilaa huna wallahu aclam